leh oo nabiga ka sugnaaday sala allahu calayh wasalam oo saxiix ah gaar ahaan macallimiin badan oo isu xil saartay ilmaha waddamadan ku nool inay wuxuun ka badbaadiyaan walaalahaas codsi codsiyo badan oo iga soo gaadhay ayaa waxaan jeclaystay risaalo aan hadda ka hor horay u duubay qayb ka mid a ah ama boqol xadiid oo la yidhaahdo mi-atu xadiidin lilxifd oon u bixiyey baro boqol xadiid daro boqol xadiid af soomaali ahaan iyadoon hadda ka hor laba boqo boqol iyo boqol aanu duubnay ayaa boqolkii ugu horreeyey ay walaalo badan naga codsadeen bal inaan si kooban inaan ugu soo duubno si ay oga faa'iidaystaan una faa'iideeyaan haddaba boqolkan xadiid ugu horeeya waxaan jeclahay inaan u aqriyo mar hore shan shan baan u aqriyey hadda waxaan isku dayayaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala inaan dariiqa qaado mararka qaarkood waan ka yar badin karaa insha allahu tacaala haddii aan yidhaahdo si kooban baan u aqrin doonaa kontanka ugu horeeya abu hurayra ayaa warinayaa radia allahu tacaala canhu waana axaadiis saxiixa ah can abi hurayrata waa xadiidka koobaade can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal kalimataani khafiifataani cala allisaani thaqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila alraxmaani سبحان الله وبحمده سبحaan اllahi اlcaظiim xadiidkan bukhaari iyo muslim baa warinaya waa mutafaqu calayh min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canhu waardaah wuxuu leeyahay nabigeennu sala allahu calayhi waaalihi wasalam kelimataani laba kelimo ama laba eray khafiifataani cala allisaani ku fudud carabka marka carabka uu dhahayo odhaahda carabka ku fudud carabku markuu ku dhawaaqayo ku fudud xagga dhawaqa thaqiilataani fi lmiisaan maalinta qiyaama markii la tagana miisaanka ku culus xasanaadka iyo ajirka labadaa kelima laga helayo marka miisaanka la saaro ajirka ayagaa ka imaanaya marka miisaan la saaro ku culus xabiibataani ila araxmaan allaha raxmaanka ee naxariista caamka alana iyo midda khaaska aaba labaduba agtiisana loogu kalgacayl badan yahay idan fiiri addoonka ilaahayow addoontii ilaahayay nabigeenna xabiibkeenna calayhi asalaatu wassalaam wuxuu leeyahay laba kelimo oo orah ahaan marka lagu dhawaaqayo carabka ku fudud miisaan ahaan maalinta qiyaamo xasanaadka iyo ajirka ka imaanayana ku culus miisaanka allaha raxmaanka ana agtiisa looga kalgacayl badan yahay oo laga jecel yahay labadaa kelima ma taqaanaan waa subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim labadaa kelimo intee leeg bay kugu qaadanaysaa bal intaa saacadda fiiriso ama mobaylka aad daqiiqad ku buuxiso waxaad dhadaa subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim meeqa meeqa jeer baad ku qowli kartaa ama aad dhihi kartaa hase ahaatee ilaahay agtiisa meeqo xasanaad ama meeqo ajir ayaad dhigatay haddaba addoonka ilaahayow addoontii ilaahayay naftaydaan la hadlayaa yaanan dayicin ajirka intaa dhan oo carruurteenna aanu barro oo haweenkeenna aanu barno oo aan raggeenna barro macallimiintuna si khaas ah ha u bareen ilmaha biidni illaahi tabaaraka wa tacaala amaa labadaa kelima macnahoodu subxaana allah ilaahay ceeb ma leh nacam ilaahay ceeb ma leh tabaaraka wa tacaala ilaahay wax ma dhalin oo ilaahay lama dhalin ilaahay ceeb ma leh ilaahay ma seexdo ilaahay cunto ma cuno allah ceeb ma leh meel uu ka soo bilowday ma leh meel uu ku dhammaadana ma lahan tabaaraka jalla wacala idan ilaahay ceeb ma leh wa bixamdihi alla tabaaraka wa tacaalaa waa mahadsan yahay maca xamdihi ayadoo mahaddiisana lala qabo alxamdu lilaahi calaa kulli xaal xaalad walbaba ilaahay waa mahadsan yahay tabaaraka wa tacaala xaalad walba ilaahay mahad buu leeyahay tabaaraka wa tacaala subxaana allahi wabixamdih nicmaduu i siiyey ilaahay baan ugu mahadinayaa ella waa mahadsan yahay annagana waanu ku mahadinaynaa tabaaraka wa tacaala caafimaadkii mahad aan la soo koobi karin buu alle leeyahay tabaaraka wa tacaala subxaana allaahi mar labaad alla ceeb ma leh allihii alcadiim allihii weynan ka badnaa tabaaraka wa tacaala idan xadiidka koobaad waa intaa xadiidku waa kooban yahay macno ballaadhan buuse leeyahay laakiin marka hore waxaan idhi si kooban baan u duubaynaa xadiidka labaad can abi hurayrata radia allahu canhu qaal jaءa rajulu إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أبوك حديث بخاري مسلم باوري متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديثك وحليه أبو هريرة جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام rajul markii saxaabada laga hadlayo jahaalatu saxaabiyi laa tadur saxaabiga inaan la garanaynin xadiidka waxba ooma keenayso oo dhib ah xadiidka waxba ooma keenayo jaaa rajulun waa saxaabi saxaabi waxaa la yidhaahdaa cidda nabiga la kulantay sala allahu calayhi wasalam haddana rumaysay calayhi salaatu wasalaam islaamnimo iyo iimaanna ku dhintay saxaabiga marka lasoo koobo tacriifka ugu kooban waa midkaa wey jaaءa rajulu ilىa rasuuli اllah salى اllahu عalayhi wasalam faqaala yaa rasuula allah man axaqu اnnaas dadka yaa igu dadka yaa iigu xaqnimo badan bixusni saxaabatii inaan la saaxiibo inaan la saaxiibo oon ixsaan u sameeyo inaan dadka dadka qofke ii mudan ama iigu mudan inaan ixsaan u sameeyo oon samafal u sameeyo oo aan asaga la saaxiibo oo aan mar walba la jiro ka warqabo qaala ummuka hooyadaa buu yidhi calayhi salaatu wasalaam saxaabigii weli wuxuu doonayaa ziyaado waayo saxaabadu waxaa jannada lagu galay aada u jeclaayeen qaala uma man yaa iigu xiga qaala ummuk waa mar labaad qaala suma man qaala ummuk waa mar saddexaad qaala suma man yaa ku xiga qaala summa abuuka aabbaha ayaa ku xiga ara'aytu maaragteen xadiidkani xuquuqda uu siinayo hooyada nacam hooyadu waa midda kuwa lacday nacam hooyadu waa midda ku uuraysatay nacam hooyadu waa midda ku foolatay nacam hooyadu waa midda ku nuujisay nacam waa midda kuu soo jeeday waa midda intaas oo ku soo barbaarisay oo ku soo korisay aabbuhuna dab yar ma shidayo xuquuqda labaad buu leeyahay aabbuhu sidaa daraaddeed xadiidkani waa inaan ilmaheenna si wanaagsan ugu sharaxnaa iyo nafteenna intaba ilaahayna wuxuu leehay waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wa bilwaalidayni ixsaana idan xuquuqda labaad bacda cibaadat illaah waxaa weeyaan xaqa labaad ilaahay wuxuu la xidhiidhsiiyey xaqiisa xaqa waalidka hal meella ma aha qur'aanka akthar min aaya ayuu alla ku sheegay nabiguna sidoo kale sala allahu calayh wasalam idan xuquuqda hooyadu aad bay u weyn aljannatu taxta aqdaami alummahaat jannadu waxay ku jirtaa labada hooyada labadeeda lugood hoostooda ayay ku jirtaa idan xadiidkan waa xadiid cadiim ah oo la doonayo ilmaheenna inaan barro weliba khaasatan meelahan markii la joogo ilmaha halkan meelahan waxay ka bartaan cuquuqul waalideyn bay ka bartaan caaqlibay ka bartaan inaan xoogga u saaro ayaa la doonaya xadiidka saddexaad can abi hurayrata radia allahu canh ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal iyaakum wadanna faina adanna akdabu alxadiid muttafaqun calayh xadiidkan bukhaari iyo muslim baa wariyey min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canh xadiidkan muxuu leeyahay abu hurayra wuxuu leeyahay nabiga sala allahu calayhi wasalam baa wuxuu yidhi iyaakum wadanna war iska ilaaliya malaha xun iska ilaaliya waxay ila tahay iska ilaali inaad noloshaada oo dhan ku dhisto oo wax walba aad dhahdo waxaan u malaynayaa maxaa yeelay ilaahi wuxuu yidhi inna bacda adanni iimun malaha qaarkii waa dembi inna adanna laa yuqnii min alxaqi shay-a maluhu xaqa waxba kama taro waxba kama aha idan malaha badan iska ilaali muxuu i gaadhsiin karaa malaha xun فإن الظن أكذب الxadiiث rasuul الهudى calayhi الصalaaةu wasalaam wuxuu leeyahay liأnna malaha xuni waa akdabu اlxadiiث war la sheega midka ogu been badan wey akdabu lxadiiث war la sheega midka ogu been badani waa malaha idan malaha aadan hubin iska ilaali shayga aada hubto waad sheegi kartaa shayga boqolkiiba toddobaatan waad malayn kartaa oo waxaa weeyaan yaqiin buu u dhowaan karaa laakiin malaha aan xaqiiqo ku dhisnayn inaad caado ka dhigato waxaasaan u malaynayaa natiijaday ku gaadhsiinayso waa been beentana nabigeenna sala allahu caleyh wasalam waad ogtiin inuu yidhi iyaakum waalkadib iska ilaaliya beenta fa ina alkadiba yahdii ila alfujuur beentu waxay ku gaadhsiinaysaa taaco alla ka bixid inaad taacada alla ka baxdo wa ina alfujuura yahdi ila annaar faajirnimaduna qofka naar bay gaadhsiin kartaa iska ilaali marka waxaa weeye nabigu sala allahu calayhi wasalam xadiidkaa wuxuu ku leeyahay qofkuu caaduu ka dhiganayaa been ilaa ilaahay agtiisa beenaalo looga qoro taasaa ceeb kuugu filan taasaa qofka muslimkaa ceeb ugu filan nabiga waxaa la yidhi qofka muslim mu'minkaa been ma sheegi karaa maya buu yidhi saa daraaddeed beenta waa khatarteeday leedahay weliba waayahan dambe beenta aad baa loo caadaystay beenta aad baa loo caadaystay ilmaheenna waa inaan ka ilaalinaa beenta xataa hooyooyinka qayb ka mida waxay gaadhaan intay hooyo kale albaabka ku soo garaacdo inay ku dhahdo waxaad ku dhahdaa hooyaday ma joogto beenta noocan ee bareerhka ah ee ilmaheenna la baraya khatarteeda ayay leedahay nas'alu allaha alcafwa walcaafiya iyaakum waadanna fa ina adanna akdabu alxadiid iska ilaali beenta malaha iska ilaali waxay ila tahayna iska ilaali maxaa yeelay dannigu iyo maluhuna waa akdabu alxadiid war la sheega midka ugu been badan weeye marka akhlaaqda xun baa dadka laga reebayaa malaha xun baa dadka laga reebayaa amaa xadiidka afraad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal ina alcabda layatakallamu bilkalimati maa yatabayanu fiiha yazilu biha fi nnaari abcada maa bayna almashriqi waalmagrib muttafaqun calayh xadiidkan bukhaariyi muslim min xadiidi abi hurayra wuxuu leeyahay nabigeenna sala allah alay wasalam ina alcabda addoonku qofku rag iyo dumar midku doono ha noqdo layatakallamu bilkalima odhaah buu ku hadlayaa eray buu ku hadlayaa afkiisa waxbaa ka soo baxaya maa yatabayanu fiihaa uusan hubsanin ma xaq baa ma baatil baa dembi ma lagaaga qorayaa mise ajir sax miyaa mise waa khata maa yatabayanu fiiha ooma kala caddo oo muusan caddaysanin kelimadanii ma saxbaa mise waa khata yazillu biha fi nnaar markaasaa wuxuu kelimadaasi waxay gaadhsiinaysaa yacni wuxuu ku simbirirxanayaa qofka markuu meel dhoobo ah oo lugta saaro oo ay lugtu dhoobadu la orodo ayaa la yidhaahdaa zalla arajulu qofkii waa weecday ama waa leexday ama waa simbirirxday ama sibiq baa la tagtay yazillu biha waxay gaadhsiinaysaa ama uu ay u leexinaysaa ama uu ku simbirrixanayaa biha bisababiha kelimadaas sababteeda fi nnaar nacuudu billaah ilaa intee abcada maa bayna almashriqi waalmaqrib naarta waxay ku tuuraysaa wax ka fog ka fog ama masaafo ahaan marka la eegayo qoraxdu meeshay ka soo baxdo iyo meesha ay u dhacdo weliba wax ka fog lama dhihin qorax ka soo bax iyo qorax udhac inta u dhaxaysa wax la eg ayay naarta ku tuuraysaa lama dhihin weliba wax ka sii fog ayaa la yidhi ara'ayta ma aragta ayuha alcabdulfaqiir carabkeenna ma aragteen carabkeennu suus u kontarolayn ma aragteen carabkeenna sidan oo uusamaanta wuxuu doono ogu hadlaya ma aragteen meeqo kelimo ayaa afkaaga ka soo baxda ta'ani muuji kelimada intaada ku hadlin waa inaad dhahdo ma sax baa mise waa khata ma xaq baa mise waa baatil xataa hadday kuu caddaato inay sax tahay waa inaad dhahdo meeshan ma ku habboon tahay wakhtigan ma ku habboon tahay mafsadada ka dharanaysa iyo maslaxada ka dhalanaysa yaa weyn baahima loo qabaa hadda inaan kelimadan ku dhawaaqo low haddaan sa u xisaabtami lahayn dhacdhaceenna yaraan lahaa culimmadu waxay dhahaan man kahura kalaamuhu qofka hadalkiisu uu bato kahura saqatuhu dhacdhaciisi duulduulkiisa ayaa bata qofka dhacdhaciisi iyo duulduulkiisu batana dunuubtiisa ayaa badata nacuudu billah ina alcabda layatakallamu bilkelimati maa yatabayanu fiiha yazilu biha fi nnaar abcada maa bayna almashriqi waalmaqrib idan carabkeenna aan ilaalinno waa muhiim carabkeenna inaan ilaalinno amaa xadiidka darsigeenna ugu dambeeya shanti xadiida ugu horraysa xadiidka shanaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal ina allaha yagaar wagayrat allah an yaأtiya almu'minu maa xarama allah muttafaqu calayh wallahi waa xadiid cadiim ah waa xadiid qofka qalbigiisu uu iimaan ku jiro qofka naftiisa yaqaana waa xadiid iimaankiisa uu ku siyaadayo bal xadiidka aan macneeyo xadiidka bukhaariyo muslim baa warinaya min xadiidi abi hurayra radia allahu canh ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaal ina allaha yagaar ilaahay waa masayraa wa ghayratu allah ilaahay masayrkiisuna waa maxay an ya'tiya almu'minu qofka mu'minka inuu la imaado maa xarama allah wuxuu alla ka reebay subxaanaka yaa rab ina allaha yagaar wa gayrat allah an ya'tiya almu'minu maa xarama allah allah waa masayra masayrka ilaahayna macnaheedu asagaa fasiro wuxuu yidhi an ya'tiya almu'minu inuu addoonku la yimaado maa xarama allah waxa uu alla ka reebay tabaaraka wa tacaala idan xadiidka wuxuu noo tilmaamayaa wax alla wuxuu alla naga xarimay xagga qowlka hadalka xagga ficilka xagga ictiqaadka iyo muctaqadka wax alla wuxuu alla naga reebay oo dhan haddii aanu la imaanno ilaahay inuu ka masayrayo tabaaraka jalla wacala masayrka ilaahay siduu yahay ma naqaan sidaas ayaanu ku daynaynaa laakiin wuxuu alle kaa xarimay tabaaraka jalla wacalaa inaad ka fogaato waa xadiidka waxa uu kugu irshaadinayo ama xadiidka waxa uu noo tilmaamayo ina allaha yaqaar wa khayrat llah an ya'tiya almu'minu maa xarama allah ilaahay wax badan buu naga xarimay wuxuu alla naga xarimay wuxuu yidhi tilka allah war warkaa xuduudda ilaahay falaa tactaduuha war hooy ha gudbina falaa taqrabuuha war hooyay ha u dhowaanina acdamu dunuubi cinda allah dunuubta ilaahay agtiisa laga galo dunuubta ugu waaweyn ma taqaanaan waa inuu addoonku la yimaado wuxuu alla ka xarimay tabaaraka wa tacaala oo ay kow ka tahay ashirku billaah ilaahay in wax kale lala caabudo tabaaraka wa tacaala iyo assabcu almuubiqaat iyo toddobada dunuub ee ugu waaweyn wayba ka badan yihiin kuwa ee waaweyne laakiin inta hal lagu sheegay ayaan ka hadlayaa axibaa'i fillaah axaadiida rasuulka sala allahu calayhi wasalam barashadooda iyo aqrintooda sii baridooda sii baridooda iyo sii faafintooda wallaahi waa qiimo weyn qiimo weyn ayay qofka mu'minka ugu fadhidaa jacaylka nebi maxamed bayna tilmaamaysaa sala allahu calayhi wasalam aan jeclaana nebi maxamed calayhi asalaatu wassalaam waxaa jacaylka ka qayb qaadanaya inaan baranno axaadiistiisa saxiixa ah ee asaga ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam guryaheenna aan ku aqrino carruurteennana aanu barro habeen iyo maalinna aanu ka dhiganno wirdi iyo waxaan ilaahay ugu dhowaano tabaaraka wa tacaala allah waxaan ka baryayaa inuu nagu anfaco darsigan kooban ee shanta xadiida ee wallaahi saxiixa ah ee qofka xifdiya qalbigiisu uu nuur iyo iftiin uu gelayo inta aanu kaga kulmayno darsiga kan ku xiga waxaan idinkaga tegayaa subxaanaka allaahumma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk wassalaamu calaykum waraxmat allahi tacaala wbarakaatu